xaajo gudashada oo loogala jeedo baahida bani aadamka uu ilaahay subxaanahu watacaala ku abuuray ah inuu markaa fadalaadka iyo waxyaalahaasi zaa'idka ku ah wixii uu cunay uu markaa jidhkiisa uu ka soo saaro ilaahay subxaanahu watacaala laba dalool oo ay ka soo baxaan uu sameeyey qaabka uu qofku markaa xaajada noocaasa u gudanayo wuxu uhi walistinjaau wa min najawtu shaya istinjadu wa waana mid laga soo ishtiqaaqay af carabi ahaan min najawtu a ay qaطactuhu shaygii baan gooyey istinjaa af carabi ahaan najaa baa laga keenayo najawtu shaya shaygii baan gooyey weeyaan ay qaطactuhu fakaana almustanjiya waxaad moodaa buu leeyahy in markaassan istinjo loogu magacaabay fakaana almustanjiya qofkan istinjoonaya waxaabaad moodaa yaqtacu bihi istinjada inuu iskaga goynayo aladaa qurunkii can nafsi naftiisa inuu kaga jarayo ereygan istinjaa iyo af carabi ahaan ulaaigiisu uu najwi yahay najwi najwina markaa macnayaal buu leeyahay dhowra laakiin ka ugu munaasibsana sheekhu soo qaatay waa kii bimacna alqaci ah waa goyntii markaa istanjaa ay alaba alqaca bay noqonaysaa goyn buu markaa dalbay marka inuu yani waxa weeye wuxuu raadsaday inuu iska gooyo oo u doonay inuu iska gooyo ama uu iska zuuliyo wasakhdii iyo najaasadii jirhkiisa martay walistinjaau adaba yihi waajibun waajib weeye istinjadu min khuruuji اlbowli wاlghaa'id in laga istinjoodo soo bixidii kaadida iyo saxarada buu yidhi ama wuxuu waajib ka yahay oo waajibiya min khuruuji اlbowli wاlghaa'id ay bisababi khuruuji اlbowli wاlghaa'id aynu minta markaa tacliiliya ka dhigno sababayn kaadidii soo baxday iyo saxaradii soo baxday sababteed ayuu markaa ku waajibaya ayuu u waajibayaa istinjadii bilmaai biyo in markaa lagu istinjoodo awilxajari ama dhagax lagu istinjoodo wamaa fii macnaahu iyo dhagaxa wixii la mid ah maa fii macnaahu in badan bay isticmaalaan yacnii wixii la xukuna weeyaan dhagaxa waxbaa la xukuna aynu arki doonaa insha allahu tacaala waa kanoo wixii la xukuni waa min kulli jaamidin wax kasta oo ah wax markaa qallalan oo aan qoyanayn oo aahirin aahir ah qaalicin oo nijaasadii goynaya oo zuulinaya hayri muxtaramin mid la ixtiraamayana aan ahaynoo qadarin inaga mudan dhagaxii waxaa la mid ah wax kasta oo qallalan oon qoyanayn sidoo kale daahir ah markaa qallalan markaynu nihi waxa baxay wixii dareere ahaay oo dhammi wuu baxay lenma qallaleen wixii aan dareero ahayn laakiin qoyanaana isaguna wuu baxay sida waybiskan caruurta yaryar loo isticmaalo ee kale nijaasada maaragtay lagaga masaxo oo kale dee way qoyan yihin markaa nijaasada noocana ma zuulinayaan oo meeshii ma ahirayaan waa inuu wixii yahay jaamid wax qallalan oo sidoo kale aan dareerana ahayn aahirin waa inuu aahir yahay oo wax nijaas ihi haba qalalaado wax adag ba ha isagii hadduu nijaas yahay waxba daahirin maayo qaalicin waa inuu yahay mid wax goynaya oo najaasadii suulinaya maaratay meeshii ka tiraya laakiin waxaan waxba tirayn sida quruurad oo kale dhalo dhinaceedii markaa qofku saa ugu mas waxba ka tiri mayso sidoo kale waxaa la mida bay wixii budada ahaa wixii budada ahaa sida ciid markaa dee aan markaa adkayn oon isku dheganayn oo kale waxba iyaduna kuma anfacaysa iyaduba kugu dhegayse waxba iyaduna ma zuulinaysa baa غير محترم وين انا وحني محترم اهين وحي محترم iyo qadarin mudna sida warqadii ay ku qornaayeen ayada quraana iyo fiqi iyo xadiis nabi iyo cilmi marka wax tar leh oo naafici wixii uu ku qorna ihtiram buu inaga mudan yahay oo lagu istinjoon maayo kaana gudi maayo hadaad isku masaxdid sidoo kale raashinki wixii wax la cuno ahaa isaguna waa saas oo kale walaakina alafdala hase ahaatee sida fiicani an yastanjiya awalan waa inuu marka hore ku istinjoodo bilaxjaari dhagaxaanta iyo waxaa midka ah oo imika de waraaqahan la isticmaalo ama softigan ay ku sameeyaan suuliyada ay dhigaan oo kale dee dhagaxaantiibay la mid noqonayaanoo shuruuddii way ka soo baxayaan mar day yihiin bilaxjaari marka hore inuu dhagxaanta ama waxaa la midkaa isticmaalo uma yutbicahaa markaa kadibna uu raaciyo aaniyan mar labaadka bilmaai biyihiyo marka horeba aanu ku bilaabin najaasadii inuu faraha la galo walwaajibu waajibku alaau masaxaatin haddii dhagaxaanta lagu kaaftoomayo waajibku waa saddex goor in la masaxo oo waxyaalo kala duwan lagu masaxo meel aan markii hore lagu masaxin waa inaad mar labaadka ku masaxayso walow bialaaati atraafi xajarin waaxidin saddexdaa masaxadood haba ku xasilaan dhagax keliya saddexdiisii gaftin saddexdiisii dhinac hadduu qofku dhinacna marku masaxo dhinac kalena marku masaxo dhinac kalena marku masaxo waa ugu caadi oo u xasilaysa ama warqad weyn intuu soo qaado kolba dhinac ku masaxo wayajuusu waxaa eh, bannaan oo ku filan qofkii an yaktasira almustanji qofkii istinjoonaya inuu ku kaaftoomo cala almaai biyihii inuu ku kaaftoomo aw calaa alaaati axjaarin ama saddex dhagax oo yunqii bihina almaxalla uu meeshii markaa ku nadiifinayo in xasala inqaau bihaa marka waa in haddii markaa nadiifini ay meesha ku xasiso meesha nadiif noqoto oo nadiifintii ay xasisho markaasay saddexdii dhagax ku fillaanayaan wailaa haddii aanay maarata meesha nadiif noqonin zaada calayha wuu kordhini dhagaxaantii mid afraad iyo mid shanaad buu keeni xataa yunqiya ilaa uu nadiifinayo markay meeshii markaa nadiif noqoto wayusanu bacda dalika markaa kadib waxaa sunaa markii la nadiifiyey alitaaru witri in laga dhigo markii aad meeshii nadiifiso haddii lix masaxadood ay ku nadiifsowdo ama afar ay ku nadiifowdo mid kale oo tiradii tira isdhiban ka dhiga ayaad ku dari hadday afar ku nadiifowday mid shanaad baad ku dari hadday lix ku nadiifowdayna mid toddobaad baad ku dari hadday toddoba ku nadiifowday ama shan ku nadiifowdayna waxba ku dari mayse فإذا أراد هدو دونان الاقتصار على أحدهما لبدي مدهان نكو كافتومه بيهي أما حانتي فالماء أفضل بيها وناكسن وفضل بضن حيا لإيهو way zuulinayaan maarata nijaasadii si fiican bay u suulinayaan dhagaxu laakiin iyo waxyaalahan lamidka ihi way khafiifinayaan unbaa la yidhiyo haddii meeshii biyo lagu meedho biyihii wuxuunbay ka qaadi haddana walidaalika waxay idhahdaan meeshu waa inay nadiifowdo markay marka dhagaxaanta lagu isticmaalayo yacni waa inay gaadho ilaa heer aan hadda haddii dhagax dambe la mariyo aanu waxba ka soo qaadi karaynin markay halkaa gaadho ayaynu odhanaynaa meeshu way nadiifowday marka dhagaxaanta laga eego laakiin biyihii de waxa wey waa inay meeshii ka tiraan najaasadii oo dhan inay ka tiraanna waxaa lagu garanayaabaa la yidhi waa in meesha marka waxa weeye marka hore dee sibiq sibiq bay leedahayoo waa si jilicsan bay ayuu diirku yahay laakiin markay nadiif nadiif noqoto oo najaasadii laga wada gooyo way adkaanaysaa khushuunatulbadan waxa la yidhaahdo ama maaragtay in haraggii uu markaa adayg yeesho oo markaa gacantii aad ku maydhaysay iyo ay isqabsadaan ayaa markaa imanaysa falmaa afdalu markaa biyihii baa fadli badan liannahu yuziilu cayna najaasati najaasada caynteedii wuu zuulinayaa wa aharahaa raadkii ay samaynaysayna meesha wuu ka saaraya wa sharطu ijzaaءi اlistinjaa'i biاlxajar waxaa u shardiya haddaba dhagaxu inuu markaa lagu istinjooda inay kaa guddo waxaa u shardi ah kow anlaa yajifa alkhaariju inaanu engegin waxaan ka soo baxay meesha ee annajisu nijaasta ihi waxaan soo baxay nijaasta ihi waa in aanu engegin hadii laakiin uu engegey dee waxa weeye dhagaxii waxba ka qaadi maayo meesha wa allaa yantaqila waa inaanu ka durkin can maxalli khuruujihi meeshii soo bixitaankiisa najaasadii markay kaa soo baxday kaa dhamaatay kaadidii ama saxaradii markii ay kaa dhammaatay dee najaasadii inbay gaadhay intaa waxaa shardiya xashafada in aanay dhaafin haddii ay kaadi tahay haddii ay saxaro ahaydna baryaha gudahoodii oo inta marka qofku istaago istaboolaysa ah intaa inaanay dhaafini khasab bay ahaydba iyadu mar walba shardigani kaa waa ka gedisan yahayoo shardigani wuxuu ku leeyahay iyadii oo aan kaadidii xashafadiiba dhaafin markii ay kaadidii kaa soo dhammaatay ee ay kaa istaagtay dee inbaa qoyaankii gaadhay xashafadii ka mid ah intaa waa inaanay sii dhaafin oo haddii aad inta dhaqdhaqaaqdo ay markaa uu durko qoyaankii durko waxa weeyaan markaa dhagaxii kugu filaan maayo inaad markaa ku maydho ayay noqonaysaa waallah yaraa calayhi waa inaanu ku soo kordhin najasun aakharu nijaas kale ajnabiyun canhu oo ka ajnabiya nijaas kale khasab maaha waa wax kasta oo qoyan ama nijaas ha noqdo hadday nijaas kale timaaddo waa saas wax aan nijaas baahaynoo qoyani hadduu ku soo dhaco meeshiina iyaduna waa saasoo kale haddii dhibic biyo ay meeshii ku dhacdo ama wax kaloo qoyaniba uu meeshii eh, ku soo biiro de waaa qoyani waaw najaasadii wuu baahinaya waxbana kama qaadayo waxa markaa ay noqonaysaa in lagu maydho biyo lagu maydho fain intafaa sharun min daalika haddii shuruuddaa wax kamida la waayo tacayana almaau biyihiibaa khasab noqonay wayajtanibu qofku wuxuu ka dheeraan wujuuban si waajibnimo leh ayuu wuxuu uga dheeraan qaadilxaajati qofkii xaajada gudanayay istiqbaal qiblati qibladii inuu markaa qaabilo u jeesto alaana qiblada hadda ta hadda qiblada inoo ah alqiblati alaana qiblada ta hadda inoo ah oo de kacbadiiya inuu qaabiluu u jeesto ayaa markaa xaaraan ah oo yani waa inuu ka dheeraado ujeedsigeeda ayaa waajiba wahiy alkacbatu qiblada hadda aynu u waa kacbada wey wastidbaaruhaa in loo daba jeediyaana iyaduna xaaraan weeye fi saxraa'i labadaasiba marka in loo jeedsado iyo in loo daba jeediyo ay xaaraan noqonayaan waa fi saxraa'i markii meel bannaana la joogo in lam yakun baynahu haddii isaga iyo wa bayna alqiblati qibladii aanay u dhaxaynin saatirun wax kala qariya wuxuu qofku isku asturaya haddaanu jirin aw kaana ama uu jiraba e walam yabluq laakiin aanu gaadhsiisnayn uluay diraacin dhudhun saddex meelood marka loo qaybiyo laba meel laba meelood aanu gaadhin wax aada u gaaban ayuu iska xigsiiyey qibladii kan oo kale baalkan oo kale soo qaaday markaasuu xaggii qiblada isaga dhigay de waxba kaa asturi maayo wax aada u gaaban weeyi markaa sutrad ma noqonayo haddii laakiin wax eh, xusulkaasi saddex meelood marka loo qaybiyo laba meelood gaadha oo adiga qibladii idiin dhaxeeyo oo idin kala asturayo waxa weeye xaaladda iyada ah way eh, xaaraan noqon mayso aw balagahumaa ama waabuu gaadhayaa sutradii intii way leeg tahayoo dhudhunbaabay leeg tahay ama ka badan tahay laakiin wabacuda canhu wuu ka fog yahay shaygiibaa qofkii ka fog akara min in ka badan alaaati adrucin saddex usul bidiraaci aadamiyi marka qofka bani aadamkaa dhudhunkiisa iyo xusulkiisa lagu mitiriyo marka laba arimood baa lagaa doonay markaad meel banaana joogto haddaad qibladii u jeedsanaysa amaad u daba jeedinayso laba qodob baa lagaa doonaya qodobka koobaad inaad sutrad wax idinkala asturo iyo qibladii aad u dhexaysiiso waxaasi markaa isaga joogiisu dhudhunkaa saddex meeloodow labadii waa inaanu ka gaabnayn ee uu leegyahay ama ka dheeryahay xaggii dherarka waa sidaa sidoo kale inta uu kuu jirayaana saddex dhudhun waa in aanay markaa ka badnayn ee saddex dhudhun ama in ka yar waa inaad markaa isu jirtaan haddii kale wax kaa fog buu noqonaya wax adig markaa saatir oo qibladii kaa astura ma noqonayo labadaa markii la helo xaaraannimadii meesha way ka baxaysaa laakiin karaaho ayaa soo haraysa bidiraaci aadamiyi iyadoo markaa lagu mitirinayo buu yidhi diraaci aadamaha kamaa qaala bacduhum sidii culamada qaarkood ay yidhaahdeen oo dhudhunkan wax lagu mitiriyo dhudhunkan la isticmaali jiray baa laba qaybood kala ahaa diraacu iyo diraacu baa la kala ohan jiray qofkan bani aadamkaa ah dhudhunkiisa qofkii markaa muctadilkaa ah, dhexdhexaadka ahaa weyaan dhudhunkiisi iyo diraacu annajaar ah, qofkii nijaarka ahaa ama eh, maaragtay waxa weeye dee farsamadaasi ku shaqaynaysa laftiisa inuu wax mitiriyo u baahan yahay iyaguna dhudhun bay wax ku mitirsan jireen marka way kala badnaayeenoo dhudhunka nijaarku waa afar iyo labaatan farood kan kalena sideed farood baa loogu sii darayaayo isaga uluskii ayuu la dheeriyo isagu laba iyo soddon farood markaa faruhu maade kuwane waa farihii sidan isu daba yaalay sidan markaa ballaabalaaban loo dhigayey weeye waay haddaynu si kale u dhigno waa laba taako waxa weeye diraaca diraaca aadamigu diraacan aadamigu waa laba taako oo iminka dee waa afartan sentimitir bay markaa labada taako taakadiiba labaatan sentimitir bay ka xisaabiyaan saasaad markaa u xisaabini kolkaynu markaa nidhaahno diraaci afartan sentimitir buu noqonayaa uluseynkiisii dee waxay noqonayaan lix iyo labaatan iyo waxyar wuxuu yidhi walbunyaanu dhismuhu fii haadaa arinkaa aynu ka waramayno oo ah sutrada labada qodobee looga baahan yahay haddii uu dhisme yahay waxaa markaa sutro kuu noqonayaa ka saxraa'i oo meesha aad meel dhisan joogto meel dhisan markaad ku jirto arinkaa sutrada inay labadaa qodob u baahan tahay waxa ka siman buu yidhi dhismihii ka saxraa'i saxriihii unbuu la mid yahay markaad meel bannaana joogto soo labadaa qodob ilaali laguma odhanin markaad meel dhismaa ku dhex jirtana labadaasaa lagaa doonaya marka haddee dhismihii waa inaanu aada u gaabnayn oo intaa markaa ka badan yahay ama uu leeg yahay sidoo kale waa inaanu kaa fogeyn dhismihii agga qiblada kaa xigaya isku qarinaysay waa in aanu kaa fogeyn bishari walbunyaanu fii hadaa ka saxraai dhismihii arinkaa aynu soo sheegnay wuxuu kala mid yahay saxarihiioo bishari lmadkuuri shardigaa la soo sheegay haddii laga helo oo ah in aanu ka bada in aanu eh, saddex dhudhun wax ka badan aanay idiin dhaxaynin dhudhun markaa saddex meelood oo labadii meeloodna uu joogiisii leegyahay hadii intaa la helo isagiina markaa wuu bannaanaanayaa haddii kalena dee xaaraan buu noqonaya markaa fii haadaada waxaad u celinaysaa waa xaggii xurmada iyo xurmo la-aanta inay xaaraan noqonayso markaa qibladii in loo jeestaa iyo maaragtay inaanay noqonaynin wuxuu kala mid yahay ka saxraay saxrii buu kala mid yahay bishart ilmadkuuri shartigaa lasoo sheegay ayuu aanu markaa wax weeyaan isagana loo dhigayaayo aanu markaa xaaraan ku noqonaynin ila albinaaca dhismihii uun mooyaane almucadda loo diyaariyey liqadaa ilxaajati in xaajada lagu guto meeshii markeeda horeba loogu talagalay in xaajada lagu guto dhismihii noocaa ahaa falaa xurmata fiihi mulaqan kaasi isagu xaaraan ma laha oo la odhan maayo gidaarkii suuligu ee xagga qiblada kaa xigay saddex dhudhun wax ka badan yaanu kuu jirin la odhan maayba hadduu doono haba kaa durugsanaado suuligu suuli weyn baa ha noqdee mar haddii meeshani ay tahay meel loogu talagalay in xaajada lagu guto waxba eegi mayno shardigii markaa xaqiijintiisii wakharaja biqowlinaa waxaa ku baxay warka aynu nidhi alaana alqiblati alaana waa kii ku soo yidhi qiblada hadda waxaa baxay buu maa kaana qiblatan awalan wixii hore qiblo u ahaa laakiin hadda aan qiblo inoo ahayn ka beytilmaqdis sida baytulmaqdis oo kale dee waqtigii hore muslimiinta qiblo ayuu u laakiin waa la nasakhay xagga kacbada u jeedsada baa kacbadii unbaa imika qiblo inoo ah markaa baytulmaqdis ujeedsigiisii faistiqbaaluhu markuu qofku xaajo gudanayo inuu baytulmaqdis u jeedsado iyo wastidbaaruhu inuu markaa eh, u daba jeediyaaba makruuhu waa un la karaahaysanayaay xaaraan maaha ama saxare qofku ha joogo miyaanu joogin xaaraan marnaba noqon maayo qibladii laakiin haddii meel bannaana la joogo sutradiina aanay jirin ama shardigii aanay sutradu ka soo bixin dee xaaraan buu noqonaya haddii sutradii la helo oo shuruuddeedii loo helana makruuhu buu noqonaya haddii markaa meeshu ay dhisma tahay oo suuriye wax loogu talagalay ay tahayna xaaraan iyo makruuh toona ma noqonayo oo dhismaha iyo saxaruhu markuu le walbunyaanu fiada ka saxraay waa xagga xurmada iyo xurmo oo yani karaaha laakiin ay la soconayso oo saxarihii markaad xataa iska xigsiiso sutra markaad iska xigsiiso xaggii qiblada oo sutrada aad ka soo baxdo maca daalik waa makruuh oo inaad iska daysaa fiican wixii aan suuliga ahayn hadday suuliga tahay bay yidhaahdeen iyadu xataa waxba karaaha ma laha sidii fiicnayd ee mudnayd unbaa yar khilaafsan tahay baa la yidhi iyada laakiin xataa waa makruuh lama odhanayo wayajtanibu qofku wuxuu iska ilaalin adaban adab ahaan iyadoo arrintaas yani xaggii aadaabta ay tahay marka markay haddii haddii jeer adaban ku yidhaahdaan yani waxay ujeedaan arrintaasi waajib ma aha wayajtanibu adaban xaggii aadaabta ilaalinteedii wuxuu uga dheeraan qaadilxaajadii qofkii xaajada gudanayey albowla walqaa'ita ku kaadintii iyo maaragtay saxarada gudashadeedii filmaai raakidi marka albowla ay tabawula walqaa'ita ay taqawuda inuu ku kaadsho ama uu ku saxaroodo filmaai raakid biyihii fadhiyey biyo fadhiya inuu qofku ku maarata xaajo guto kaadi ama saxaratay doontaba ha noqotee waxa weeye arrin markaa makruuhoo aan fiicnayn ama aljaari biyihii iyagu dareerayee socday fa waa la karaahiyaystaa fi lqaliili minhu intiisii yarayd duuna alkaiir hadday badan yihin waba lama karaahiyaysta buu yidhi biyihii soconaya socday oo kale maalan hadday biyuhu yar yihiinoo ay qulataynkii aynu soo marnay ka yar yihiin in lagu dhex kaasho ama lagu dhex saxaroodo waa makruuh hadday yar yihiin haddayse badan yihiin waxba iyaga la kala qaadi maayo eh, hadday badan yihiin waxba iyaga la odhan maayo marka waxaw waa makruuh waxba la odhan maayo ama biyihii fadhiyey iyaga lama kala qaadayo in badan iyo in yare mar walba waa makruuh fayukrahu fi lqaliili minhu duuna alkaiir laakin alwlaa sida mudani ijtinaabuhu mar walba waa in laga dheeraado in biyihii lagu kaasho ama maarata lagu saxaroodo mar walba ama biyo soconaya ha noqdaan ama biyo fadhiya ha noqdaan ama ha badnaadaan ama ha yaraadaane mar walba in la iska ilaaliyo iyaa fiican wabaxaa nawawiyu imaamu nawowi isagu wuxuu markaa uu baxiyey ama yani waxa weeye la gudboonaatay taxriimahu inay xaaraan noqonayso filqaliili biyihii yaraa jaariyan kaana biyahaasi mid soconaya ha noqdo aw raakidan ama mid fadhiyaba markaa ha noqdee imaam nawowi raximah اllahu wuxuu baxiyey had iyo jeer cibaaradaas in soo mari doontaa wabaxaa fulaanu fulaan baa baxiyey yacni waxay u jeedaan culammadii madhabka arrintan kama hayo culammadii madhabka oo arrintan sheegay kama hayo laakiin haddana usuushii madhabka markuu eego ayuu leeyahay masaladan xukunkeedu dee inay sidaa noqoto marka baxsigu halkaasu ka soo baxay marka wuu baaray wuu yani waxa weeye wuu baaraydii yani raadinta ahayd maaha laakiin waxa weeye isagiibaa eh, mubaaxasa ahaan ama nooc niqaasha buu muujiyo asxaabtii warkii ay sheegeen ayuu niqaash ku furay weeye dood buu ka furay arrinkiio wuxuu leeyahay waa inay tani sidaa noqoto marka usuushii madhabka la eego maxaa yeelay biyaha yari haddii lagu dhex kaaso ama lagu saxarado way nijaasoobaya marka biyihii la nijaaseeyo de waxa weeye idaacatlmaallo way ku jiraysaa waxaa kaloo meeshii waxba laga yaabaa inuu loo baahnaanoo maarata u baahan ay jireen oo wax kaleba haysanin marka iidaa iyo dhibaatana way ka imanaysaa darar baa meeshii ka imanaye xaaraan ha noqdaan saas ayuu markaa imaamku ra'yiyeeyey oo uu markaa niqaash uu ku furay laakiin waa loo jawaabayoo waxaa la yidhi dee dhib malehe biyihi haddii loo baahdo waxa suuragala in biyo in la badiyo oo in kalaa lagu dariyo dee qulataynkii markay iska gaadhaanna saasay markaa daahir kuba noqonayaan wayajtanibu aydan sidoo kale qofku wuxuu ka dheeraan oo iyaduna maaragtay adab aadaab ahaantiiya taxriim maahee albowla walghaa'ita kaadidii iyo saxaradii taxta shajarati musmirati lagu gudanayey geed midheeya hoostii waqta amarati wakhayrahu kolkii midhuhu jireen iyo iyo kolkii aanay jirinba geedkay kol hadduu geed midheeye yahay midhiisana dadku ay soo raadsadaan ama iyagoo ha cunayeen ama maaragtay xayawaankooda iyo bahaaimtooda ha siinayeen kol haddii midha geedkani geed midha bixiyo yahay midhihiisaasina midho ay dadku daneeyaan oo la raadsada ay yihiin waxaad iska ilaalinaysaa inaad ku hoos xaajo gudato ama midhihii wakhtigaa ha jiraan ama yaanay jirin wayajtanibu wuxuu ka dheeraan maa dukira waxa aynu soo sheegnay oo kaadida iyo saxaradiiya fi ariiqi inuu waddo ku guto almasluuki linaasi wadadii markaa dadku ay marayeen wadadii la marayey aan laga haajirin ee dadku ku intifaacayeen iyadana in la maro qofku wuu iska ilaalini waa adab ahaan iyada lafteedu imaamu nawowina waxyaalahan aynu sheegayna qaar badanoo ka mid a ah, taxriim baabuu isagu uu gaadhsiiyeyoo dee wuxuu leeyahay dhibaatay dadkii la dhibaataynayo iyaaba ku jira wa fii mowdici dili wuxuu ka dheeraan inuu ku xaajo guto meeshii harka sayfan waqtigii markaa xagaaga ee dadku ay harka raadsanayeen wa fii mowdici shamsi meeshii qoraxdee dugsoonka ahayd ee la dugsanayey shitaaan markii jiilaal lagu jiro oo qabow uu jiro iyadana meeshii markaa la dugsanayay buu qofku iska ilaalin dadkii la dhibaateeyaa la diidaya marka markii xagaa iyo maarata lagu jiro kulayl uu jiro dee harkay dadku raadsadaan harkii waa laga dheeraan haddii markaa ay tahay wakhtigu yahay jiilaaloo dhaxani ay jirtana dadku meel dugsoon bay raadsanayaan meeshii dugsiga ahayd ee qoraxdu ay markaa qabanaysay iyo xaajada laga ilaalin wa fi thaqbi meeshii godka ahayd in lagu xaajo guto iyaa layska ilaalin athaqbi fi lardi godkii markaa dhulka ku yaalay wa huwa godka aynu sheegna ama thaqbigu thaqbigi baynu noo macnaynayaa annaazilu waa meesha degan almustadiiru meesha yani hoos u degan ee markaa wareegsan yani waa waa hoggii sheegayaayo ama aqbi waaa la af carabiga meeshan godan ee de hoos u cishan ee markaa wareegsan de waa godkii uun walafdu aqbi ereygan aaqbi ayaa saaqiطun fii bacdi nusakhi اlmatni kitaabka nusakdiisa qaar ka mid ah waabay ka maqan tahay buu yihi ereygan aaqbi walaa yatakalamu qofku hadli maayo adaban adab ahaan baa taana loogu diidayaaye maaha in leeyahay waa xaaraan ligayri daruuratin haddii aanay markaa daruuro qabsanin daruuradii daruuradii maxay noqonaysaa isagaaba inoo sheegi doona waayahay walaa yatakalamu hadli maayo qaadilxaajati dadambe waa faacilkii uune adaban iyadoo arrintaasi ay adab tahay ligayri daruuratin daruura la-aan hadli maayo qaadilxaajati qofkii xaajada gudanayay calalbawli kaadida dusheedii ku hadli maayo walqaa'id iyo saxarada dusheedii yani isagiioo xaajo gudanaya hadli maayo wey fain daca daruuratu daruura hadday ugu yeedho ilaalkalaami hadalkii haddii daruura ay ku qasabto kaman ra'aa sida qofkii arkay xayatan abeeso taqsidu insaanan qof soo socota lam yukrah lahu kalaamu hadalkii loo karaayeysan maayo xiina idin isaga ah dee waajibbaabay ku noqonaysaa qofkii inuu baraarujiyo uu markaa warbaasha iska eeg yidhaahdo ama ilmo yaroo dab ku dhacaya iyo waxaase haddii uu arko dee xaaladda iyadaa ah wuu hadli xataa daruuro khasab maayo xataa xaaje haddii ay markaa jirto oo baahiyii ay jirto wuu hadli karaa walaa yastaqbilu shamsa qoraxdii wajigiisa iyo maaratay u jeedin maayo walqamara dayixiina wejiga u jeedin maayo walaa yastadbiruhumaa dhabarkiisa ama dabadiisana u jeedin maayo ee yukrahu lahu daalika arrinkaasi isagana waa loo karaahiyaystaa xaala qadaa'i xaajatii markuu xaajadiisa gudanayo laakin anawawiya asaatay imaam النawwi fi rawdati kitaabkiisa rawdaة طaalibiinki iyo wa sharxulmuhadabi sharxulmuhadabka qaala wuxuu ku yidhi ina istidbaarahumaa in dhabarka loo jeediyo qoraxda iyo dayuxu laysa bimakruuhin waxba wax la karaahaysanaya ma aha wa qaala fii sharxi اlwasiiط sharxulwasiiطkana waxaabu ku yidhi ina tarka istiqbaalihimaa ka tegidda laga tegayo ujeedsigooda iyo wa istidbaarihimaa udabajeedintooda ka tegidda laga tegayaa sawaaun waa marka waxa weeyaan laba isku mid ahoo yani labada midna makruuh maaha weeye sawaaun ay fii cadami lkaraahati wey ay fa yakuunu mubaaxan weeye wuxuu noqonayaa labaduba waxay noqonaya istiqbaalka laftiisana wuxuu noqonayaa mid markaa mubaax ah wa qaala fi taxqiiq kitaabkiisa taxqiiqna wuxuu ku yidhi nawowi ina karaahata istiqbaalihimaa karaahiyeysiga la karaahiyeysanaya in qoraxda loo jeedsado ama dayaxa loo jeedsado laa asla lahaa karaahadaasi wax asal iyo wax daliilo ay leedahay ma jiro wuxuu Eh, qoraxdii loo jeedsan maayo dayixiina loo jeedsan maayo marka xaajada la gudanayo loona daba jeedin maayo labadaba markaa xaggeenan markii la joogo ee lagu yidhi qibladii ha u jeedsani hana ka sii jeedsanin oo dhabarka ha u jeedin cadeediina hadday soo baxayso aggaa maalan jirto hadday aggan jirta nuuma jeedsan kartid hadday aggan kaa jirto ha u jeedsanin hana u dhawer jeedinin de waa ti ay markaa ka soo baxday halkii ninkii la sheegaya sare u kaashay ee yidhi xaggaana waa laii diiday xaggana waa laii diiday aggana waa aggana waa la ii diiday laakiin de isaga laftiisa fiqidarraa hayse markuu fiqigu barbar yahay dhibaatadaasuu leeyahay haddii xataa ay markaa sax ahaan lahayd sidani oo intuba ay makruuh ahaan lahaayeen de waxa weeyaan meel aan qiblad aanu eh, ujeedin muxuu ahaa eh, qoraxdiina aanu ujeedin qibladiina aanu ujeedinoo inuu isbarbariyo ayaa de u suuro gelaysa laakiin uu kaadii dhakada iskaga keeno de mid meesha qabata may ahayn wuxuu markaa sheeku halkan inoo sheegay horta labada aynu kala qaadna istiqbaalka iyo istidbaarka qoraxdii iyo dayixii in wejiga loo jeediyo iyo in dhabarka ama dabada loo jeediyo aynu kala qaadne in dabada loo jeediyo culammada badankeedu mabay karaahiyeysanba buu yidhi oo mashhuurba maaha culamada agteeda caamba kama aha sida imaam nawowi uu sheegay in yar unbaaba baaba sheegtay inta badani may sheegin istidbaarkaa istiqbaalka keliyuunbay sheegeen marka istidbaarkii in dhabarka loo jeediyo qoraxdii ama dayixii horta isagu makruuh maaha kaa isaga meel iska dhig waxaa soo haray istiqbaalkii in loo maarata waxa weyaan loo jeedsado eh, qoraxdii ama dayixii oo qofku markuu xaajadii gudanayo uu wejigiisii qaabilsiiyo taasi iyadoo culammada madhabka qaar badan oo kamida ah ayaa karaahiyeystay taxaaraan maaha la soco waa karaahiyeysi uun tii lafteedana nawowi waa kanoo wuxuu leeyahay kitaabadiisa qaar wuxuu ku yidhi waa isku midun oo sidaa aan in dhabarka loo jeediyba loo karaahiyeysanaynin baantanna loo karaahiyeysanan loo jeedsadaana iyaduna waa la mid uun kitaab kalena wuxuu ku yidhiba daliilba ma leh maarata in la yidhaahdo yaan loo jeedsanin daliil male markaa wax aan ansaxay oo ay leedahay ma jirto masaladu sidaa imaam nawowi uu sheegay dhowr kitaab buu inoo kala sheego imaam nawowi uu leeyahay alrawda waa kitaabkiisa laga rawdat aalibiin asalkiisuna wuxuu ka soo jeedaa alcasiiz kitaab la yidhaahdo oo imaam raafici alimaam abulqaasim alraafici uu leeyahay alcasiiz baa la yidhahdaa asharxu alkabiirna waa ku caan had iyo jeer marka qaalo raaficiyu lagu yidhaahdo ee kitaab uu ku yidhi aan laguu sheeginna waa kitaabkaa kitaabkaasuu imaam nawowi soo gaabiyeyoo rawdatu aalibiinka ayuu ku soo gaabiyey wax kalena muu samayne cibaaradana wuu soo yar koobay aqwaashii iyo wixii masalada ku jirtayna wuu wada sheegay adiladii unbuu ka xadfiyey daliilkii masale kastoo markaa meeshaa ku jirta rawdu aalibiinka markaa daliilkeedii u baahato casiiskaa tegaysa iyo sharxulkabiirka sharxulmuhadabna wuu inoo sheegay sharxulmuhadab isaguna waa kitaabkan almajmuuc la yihahdo isagana imaam nawowi baa leh waxaan u sharaxayaa kitaabka muhadabka la yidhaahdo abu isxaaq ashiraazi oo aimadii aimadii shaaficiyada ah ayaa isagana leh sharxulmuhadab wuu ku yimaadaa kutubta markaad markaa ad arkayso almajmuucna wuu ku yimada marka qaala fi lmajmuc hadii lagu yidhaahdo iyo qaala fii sharxi lmuhadab haddii lagu yidhaahdo waa isku miduna waa labadaa kitaab sharxulwasiid buu isagana inoo sheegay waa kitaab kaloo nawowi leeyahay isagana alwasii waa kitaab uu leeyahay abu xaamid alhazaali oo aimadii madhabkii waaweyneyd ka mid a iyaa kitaabkan alwasii leh waana kitaab de madbacaysan qofku arki karo haddii markaa raadiyo kitaabkaa ayuu nawowi sharax saaray lakiin sharax dhamaystiran maaha waa inihiisan yare hore ayuunbuu sharaxayoo de wuu ka geeriyooday sheekhu isagoo kitaabka dhammaystirine kitaab markaa tanqiix la yidhaahdo ayuu ku sharaxay tanqiixaasaa markaa hadalkan uu ka soo guurinaya waqaala fi taxqiiq baa iyaduna meesha kuusii taalla taxqiiquna waa kitaab kaloo nawowi uu leeyahay isagana oo tarjiixaadkiisii madhabka ahaa uu si gaaro ugu ururiyey waa yar oo aad u kooban oo salaadaba aan dhaafinoo isagoo markaa isagana aan dhamaystirin ayuu sheekhu ka dhintay salaadaba muu dhaafinba meelaha axkaamta salaatulmusaafirka iyo meelahaas ayuu marayey isaguna markaa waa matbuuco waa kitaab yar oo kooban wey weey وقوله هذا الشيخ يقول ولا يستقبل ولا يستقبل الشمس والقمر الى اخره الى انت ضمبه ساقط وبكم قنتهاي با وكدعسنتهاي في بعض النسخ المتن كتابك ابو شجاع متن ابو شجاع متن ابو شجاع نسختي سقار كميده كوبا بجرتبا ان marka qorraxda iyo dayaxa aan la qaabilin فصل في نواقض الوضوء المسمات ايضا باسباب الحدث فصل كان فصل وحو ياي في نواقض الوضوء waxyaalihii weysada jebinayey almusamaati ee lagu magacaabayay ayadoon sidoo kale biasbaabi alxada xadadka asbaabtiisana loo bixinay maarata lagu magacaabi jiray nawaaqid alwudu waa jam nawaaqid waa jamcu naaqid marka naaqid waa wixii burinayey waa maa laa yacqil waxaan caqli lahayn weeyi marka sidii muanadkaa loo jamciyaa nawaaqid baa lagu jamcinaya nawaaqid alwudu wixii weysada burinayey waxaa kaloo lagu magacaaba buu yidhi asbaab alxadath xadadka asbaabtiisii xadadku waa weyse aanta inuu qofku marka uu yahay qof aan weyse qabin maxaa u sababa de arrimahan inoo imanaya iyaa u sababa waladii yanqudu wiii ay yubilu wixii burinayey alwuduu'a weysada burinayay khamsatu ashyaa shan shay weeye axaduhaa arrinka koobaad maa kharaja wixii ka soo baxa min axadi sabiileyni labada jid mid ahaantood ay ilqubuli waduburi labada jid waa qubulkii waa maarata xubinkii taranka waduburi iyo markaa xaggii dambe dabadii weeye min mutawadi'in ka soo baxayey markaa min mutawadicin qof weyse qaba xayin oo nool waadixin kaas oo markaa aan labeeb ahayn markaa qof weyse qaba markii ay ka baxaan bade weysada ka jabinaya laakiin kii aan weyse qabin hadday ka baxaan weysaba muu qabina maxaa markaa wax jabaa meesha ma yaallo wey xayin buu yidhi waa qof nool markaa qofkii meydka ahaa markii la dhaqo ila waa tan loo weysaynayo la mayrayo markii loo weyseeye ee la mayro hadii xaggiisii dambe ama maaragtay xawinkiisii hore ay wax ka soo baxaan nijaasada uunbaa laga maydhayo waxba weysadii lagu celin maayo lama odhanayo wuu weyse jabay lama odhanayo waadixin buu yidhi qofkaasi waa inuu yahay qof waadixahoo waadixana waxaa ku baxaya qofkii labeebka ahaa isaga markaa xukunkiisa kii labeebka ahaa isagaa inoo sheegi doona muctaadan kaana alkhaariju waxaan soo baxayaa ama wixii caada ahaan loo yaqaanay ee iyo saxaradii iyo neeftii ha noqdo ka bawlin waqaa'itin sida saxaradii iyo kaadidii iyo saxaradii aw naadiran ama wax iska naadirahoo aan markaa inta soo bixi jirin laakiin marmar ay dhacdo inuu markaa labadii meelood ka soo baxo ha noqdo eh ka demin waaba sida dhiig haddii qofka xubinkiisii taranka ka yimaado ama xaggiisii dambaba uu ka yimaado dee way ka jabaysa oo lama odhanayo de maanta dhiig kaa soo baxay saxaro iyo kaadi maaha waxanie eh weysadii way iska jirtaa lama odhanayo weysadii way jabaysaa marba haddii meeshii wax ka soo baxeen waxaasi ama wixii la yaqaanay ee caadadu ahayd inuu ka soo baxo labadan meelood ha noqdo ama wix aan markaa muctaad ahayn oo aan soo bixi jirinba ha noqdee weysadii way jabaysaa kadamin waaba sida dhiig wa xasan iyo markaa qururux ama maaragtay dhagax haddii dhagax uu ka soo baxo qofka xubinkiisii weysadii way jabaysaa bal xataa haddii qofkii markaa waxa weeye inta wax la geliyo xubinkiisii ama markaa dhakhtar ahaan loo geli wa kaleba si kaleba ha loo geliyey haddana laga soo bixiyo weysadii way jabaysa najisan ay sawauna kaana najisan najisan nijaas ahaaya ka haadihi lamila sida tusaalayaashan aynu sheegnay aw aahiran ma wax daahiraba ha noqdee waxaan soo baxay ma daahir ba mise waa ma kala eegeyno oo daahirka soo baxaya waa maxay ka duudin waa sida darxigii oo kale darxii markaa waxa weeyaan nooli uu ka soo baxo meeshii dee waa daahiro nooli waa waa daahir ile wuu nool yahay mar hadduu nool yahay waa daahir oo maaragtay nolosha ayga iyo doofaarka iyo wixii ay maarata iyaga ka dhasha unbaa dee nijaas ku ahay wax kastoo nooloo kale waa iska daahir buu ah ila almaniya waxaad ka soo reebi wixii labadaa meelood ka soo baxay oo isagu aan weysada jabinin manidii biyihii taranka alkhaarija ee ku soo baxay bixtilaamin riyo oo kale qofkii oo riyooday min mutawadi'in ka soo baxay markaa mid markaa weyse qaba mid weyse qabaa siduu u riyoonaya waabu hurdaa ku furdama weysu qabaa wuxuu ihi mumakinin maqcadahu kaasoo salka ku hayay min alcardi dhulka isagoo salka dhulka ku haya iyuu seexday markaasuu haddana riyoodo dee hurdadu weysada kamay jabin sida inoo iman doonto markii uu riyoodayna biyihii tarankaha ka soo baxay mayri baa ku waajibay laakiin weysadii kamay jabinoo lama odhanayo weysana way ku waajibtee de mayrigu waa waa laba xukunoo kala duwan wey mayriga iyo weysadu waa laba arrimoodoo kala duwane mayri baa waajibe weyse may waajibin baa tan weyse ma waajibiso waa kale wuxuu ihi falaa yanqudu arrinkaasi burin maayo wuduuahu biyihi maarata weysadiisi marka bixtilaamin ixtiraamkaasi dee khasab maaha qaabab fara badan ayay qofka biyuhu uga iman karaan isagii oo aan weyse jabin oo maalan haddii qofkii markaa de uu dareen marka wax dareemo isagii oo iskaba maaragtay eh, soo jeedaba marka waxa weeyaan dareenkiisii kaco oo ama uu fikiro ama ay maaragtay dadana ay marka saas wax kaga yimaadaan de way dhici karaysa marka weysadii kama jabine laakiin meeri baa ku waajib wal khunsa waa kan marka labeebkii al mushkilu warkiisu aanu cadayn ee aan dhinac ku cadaan ee khunsuhu waa qof ah, xubinkii rag iyo xubinkii dumar kaba ama xubin keliya uunbuu oo aan la garanayn wuxuu yahay oo aan xubinkii raggana u ekayn kii dumarkana aan u ekayn ayuu leeyahay marka qofkaasi waa labeen baa la odhanaya ilaa inta uu kala caddaanayo haddii warkiisu uu caddaado labadii xubin haba lahaadeen laakiin haddii inuu nin yahay ay soo baxdo dee waxa weeyaan calaamadihii ragga uu yeesho oo xubinkii markaa de waa wey xubinkii raggu ay lahaayeen markaa uu noqdo xubinka markaa waxa weeye shaqaynaya kii kalena mid aan shaqaynaynin uu noqdo de ninkaasi waa nin weeyaan lama odhanayo waa labeeb oo axkaamta labeebka aynu fiqiga ku aragno lama siinayo haddaad khunsaba fiqiga ku aragto khunsaha la sheegayaa ee axkaamta gaarka a ah la siinayaa waa kaa mushkilka ah ee warkiisu aanu caddayn walidaalika kii kale waa kii waadix ina soo yidhi marka markuu waadix ina soo lahaa waa kii wax ku cad ama waa rag ama waa dumar ama markaa wax kaloo uu leeyahay ha jirto ama yaanay jirin lakiin kol haddii ragnimo uu ku caddaaday ama dumarnimo qofkani ku caddaaday saasaa lagula tacaamulaya walkhudus almushkilu ladeebkii aan warkiisu caddayni inamaa yantaqidu wuduuu isaga weysadiisu waxay jabi uun bilkhaariji min bilkhaariji wixii ka soo baxa min farjayi labadiisan xubin jamiican dhammaantoodba laba xubin buu leeyaho xubinkii rag iyo xubankii xubinkii dumarka yaa labadiiba ku yaalla mana kala cadda qofkani markaa dhinac weli umuu badanin haddii labadii xubin ba ay wax ka soo wada baxaan markaa uu weyse jabay laakiin haddii labadii mid uun wax ka soo baxaan dee ma garanayna kana ma kii saxda ahaaba wax ka soo baxeen mise kii saxda ahaa ma aha mar hadday markaa sidaa tahay waxba markaa xaaladda iyada u weyse jabay lo odhan maayo shaki weysada laguma jabiyo wahaani arinka labaad ee weysada jabiya annahum waa in loo seexdo calaa hayri hay-atin mutamakinin qaab aan ahayn qaabkii qofkii salka dhulka ku hayay wa fii bacdi nuskhilmatni kitaabka abushujaaca nuskhdiisa qaarkood waxaa ku qornayd ziyaadatu ziyaado min alardi almutamakini min alardi qofkii waxa weeye tamakunay waxa weeye ku qabtay markaa salka min alardi dhulkii ku qabtay bimaqcadihi almutamakini bimaqcadihi qofkii makansaday salkiisa Eh, yani waxa weeye makaankii ama meeshii uu ku fadhiyey si fiican markaa salkiisu u qabsaday weeye walardu dhulka uu sheekhu sheeg min alardi uu yidhi laysat biqaydin khasab maaha hadduu qofku kursi ku fadhiya xataa waa saas oo kale wa kharaja bilmutamakini mutamakin markuu yidhi waxaa meesha ku baxay maa low naama hadduu qofkii seexdo qaacidan isagoo fadhiya hayra mutamakinin laakiin aan salkii dhulka ku haynin ama wixii uu ku fadhiyey aan ku haynin marka wuu fadhiyaa laakiin dhinac buu maaragtay janjeeraa dee waxba markaa kaasi oo salkiisii waxa weeye waa bannaan yahay xaaladda iyada hadduu seexdu saa ku gamo weysadii way jabaysa aw naama qaa'iman ama isagoo taagan iyoobu seexday u gam'ay dee markaa weysadii way aw calaa qafaahu ama isagoo qadaadka u jiifa ayuu gam'ay walow mutamakinan haba noqdo mid markaa salkiisii dhulka u hayste qadaadku u jiifaa salkiina dhulkuu ku hayaa kol hadduu sidaa ku seexday lagama aamin aha in wax ka soo baxeene wuu weyse jabayaa kaasina whaaliu sababka labaad zawaalulcaqli waa caqligii oo maaratay zuula ama doorsooma ay ilhalabatu calayhi in laga xoog roonaado laga haalib noqdo caqligii bisukrin sakrad lagaga oog lagaga maarata xoog roonaado yani ay sakhradi markaa caqligii ay qabsato aw maradan ama maarata xanuunba uu ka qaalib noqdo oo uu dooriyo aw junuunin ama de waaliiba ay ku timaado aw iqmaayin ama suuxdin aw hayri daalika ama wixii de jin galay iyo muxuu ahay sixir iyo waxay doonaba marka waxa weeye maskaxdu isku bedeshee haddii qofkii uu miyir doorsoomo weysadii waa ka jabtay waraabicu ka afraad lamsu rajuli mar'ata ninkii oo taabta qofkii dumar ahayd ee al ajnabiyata ajnabiga ka ahayd ajnabiyadiibuu kuu fasirayaa waa ti aan maxramka ahayn walow meytatan markaa ti aan maxramka ahayn waxaad soo gelaysaa ti uu qabay ti uu qabay dee maxram ma aha maxram waa gabadhii ah, ka xaaraanta isaga inoo sheegi doona walow meytatan haba noqoto markaa qofkaa dumar u taabanayaa gabadh markaa meyta ah oo aan noolaynba gabadh aan noolayn oo meydaba hadday doonto ha noqotee haddii jidhkeedii uu taabto weysadii isaga way ka jabaysaa laakiin meydka kama jabayso meydkii markii loo maydhay loo weyseeyey inaga waxaan idhahdaa wixii maaragtay labadiisa xubin ka soo baxaaba weyse kama jebinayaan qof taabtayna waa saas oo kale walmuraadu birajuli walmar'ati ninka iyo maaragtay gabadhan meesha lagu sheegay waxaa loola jeedaa dakarun lab aw unhaa iyo dhidig ama dhidig balaqaa gaadhay xadda shahwati heer dareen curfan sidii markaa curfi ahaan laysla yaqaanay yani heer baa jira dee dad bani aadamku markuu gaadho uu dareen yeesho yaan u qaangaarin be marka hadda labaduba inay heer kaa gaadheen iyuunbaa shardee walmuraadu bilmaxrami maxramka waxaa loola jeedaan waxa weeye man xaruma waa qofkii ay xaaraan ahayd nikaaxuhaa in la guursado cala ta'biidi weligeed si abadi ah gabadhii inaad guursataa ay abadan xaaraan weligaa xaaraan kaa ahayd iyaa loo jeedaa liajli nasabin nasab aad wadaagtaan awgeed aw radaacin ama nuugmo naas aad wada nuugteen awgeed aw musaaharatin ama xidid aad wadaagtaan awgeed gabadhii weligaa xaaraanta kaaga ahayd iyaa loola jeedaa maxramka marka maxram waa gabadh kaa xaaraana wa qowluhu hadalka uu sheekhu leeyahay min hayri xaa'ilin iyadoo wax u dhexeeyaa ninkii iyo gabadhii istaabanaya aanay jirin yukhriju wuxuu meesha ka bixinayaa maa kaana hunaaka haddii uu jiri lahaa halkaa xaa'ilun wax kala teeda sida maro oo kale haddii mara udhexayso ay maro dusheed iska salaamaan oo kale falaa naqda xiina idin wayse buraysaa markaa iyada ah dee jirayso labadii jir ismay taaban waalkhaamisu ka shanaad wa huwa aakhiru nawaaqidi waa waxyaalihii weysada jabinayay kii ugu dambeeyey e kii shanaad weeyaane masu farjil aadamiyi waa in qof bani aadama xubinkiisii taranka la taabto bibaini lkafi lagu taabto kafka ama maaragtay intan curcurka ah baainkiisi calaa cashiisaasi min nafsihi qofku inuu naftiisa maarata xubinkii iska taabta isagu istaabto xubinkiisii aw hayrihi ama qof kale uu ka taabto xubinkiisii dakaran qofka aadamaha ee la taabanayo xubinkiisu lab ha noqdo aw unhaa ama dhidig ha noqdo sagiiran qof yar ha noqdo aw kabiiran ama qof weyn ha noqdo xayan qof nool ha noqdo aw maytan ama qof dhintay ha noqde eh waxaasoo dhan kii xubinkiisa qofku taabtaaba waa kaga jabaysaa weysadu ma maxram isu yihiin mise isumaa waxaasoo dhan lama eegayo waayo qofku isagiibaaba iska jebinaya dee qofkii kalena waa ka jebinayaa ama maxram hau noqdo ama yaanu noqonin walafdul aadamiyi ereygaala aadami ayaa saaqidun ka dhacsan buu yidhi fii bacdi nusakhi lmatni matniga nusakdiisa qaar ka mid a ah. wakadaa qowluhu waxaa kale oo kuula mid ah qowlkii uu lahaa wamasu xalqati duburihi wakadaada yani waa nusakda qaarkeed buu ka maqan yahay wamasu xalqati duburihi qofku inuu markaa xaggiisii dambe maarata xubinkiisii dambe uu markaa wareegiisii taabto ayil aadamiyi duburihi hadu aadamigii ba unoqonaysa qofkii aadamaha ahaa duburkiisii in la taabto yanqudu wuu jabinayaa weysada cala alqowli اljadiidi marka lagu socdo hadalkii dambe ee shaafici qowlkii dambe uu shaafici ku tegey haddii qof dabadiisii la taabto wareegeedii la taabto halkii saxaaradu ka soo baxaysay la taabto weysadii iyaduna way jabaysaa wa cala alqadiimi warkiisii hore ama qowlkii hore shaafici intaanu masar tegin uu markaa xukumay waxay ahayd laa yanqudu weysada ma jabiso oo dee xadiidku iyada muu sheegin laa yanqudu ma jabiyo masul xalqati xalqadda maaragtay oo la taabto xalqada aynu soo sheegnay wareeggaah salka oo la taabtaa ma jabiyo weysada muu qowlkiisii hore ahaa walmuraadu bihaa xalqad iyo wareegga waxaa loogala jeedaa multaqa almanfad meeshan saxaradu ka soo baxayso halka ay ku kulmayso yani waxa weeye dhinacyadeeda istaabanaya ee kulmaya isku soo ururaya intaa weeye xalqada la sheegay wa baainilkafi baainilkafna waxaa loola jeedaa ama kafka boggiisa waxaa loola jeedaa alraacatu baabacadii maca butuunilasaabici iyo faraha boggoodii wa kharaja waxaa ku baxaya bibaainilkafi kafka ama maarata curcurka bogiisa markaynu nidhi waxa baxay aahiruhaa dhabarkiisii kafka dhabarkiisii iyaa baxayo alkaf afcarabiga waa muana waa dhidig kaf iyo yad iyo waxaaso dham wadadhid waxay hahdaan xubin kasta oo qofku uu laba kaleeyahay afcarabiga waa dhidig marka laga soo reebo alkhad iyo alxaajib dhowr bay ka soo reebaan lakin waxa kaloo dhan alcayn waa dhidig dhegti waa dhidig weey muxuu ahaayey gacantii waa dhidig lugtii waa saasoo kale kafkii waa saasoo kale lakafay buu qofkii leeyahay wahaakada wa xuruufuhaa sidoo kale waxa markaa iyaduna baxday oo aan meesha soo gelayn hareeraheedii xarfigii waa dhinacii dhinacyadii kafka dhinacyadiisii haddii dhinacaasi xubinkii taabto weysadii ma jabayso wa ru'uusul asaabici faraha madaxyadoodii faraha madaxyadoodaasi iyaguna weysadii ma jabinayaan wamaa baynahuma iyo wixii faraha dhexdooda ahay faraha dhexdoodii halkii faraha udhexaysay iyaduna falaa naqda bidaalika waxaasoo dhammi wayse ma jebiyaan ay bacda ataxaamuli اlyasiiri waa markii aad waxoogaa isku cadaadisay inta markaa soo muuqatay markaad saa isugu qabata labada gacmood eed isku yar cadaadisa in yar xoogna isugu cadaadinin baa layidhi in yar isku yar cadaadi intaa isqabsatay cadaadintaa inta ka soo hadhay ee iyadoo aan isqabsan waa intaa weeye inta aan waxba jebinayn faslun في موجبات الغسل halkana waxa laga waramaya maxaa mayri waajibiya والغسل mayrigu luqatan luqa ahaan sayalaanu lmaa waa biyuhu inay dul cararaan cala shay shayga mutlaqan say doonaan baa dul cararaan wa sharcan sharci ahaana sayalaanuhu waa inay dul dul cararaan biyihi ala jamiici albadani jirkii oo dhan biniyatin makhsuusatin niyo markaa gaar oo khaas ah oo de niyadii markaa mayriga markaa waxa weeyaan cibaadada ahayd ah waa inay markaa ku dul cararaan والذي يوجب الغسل وحيالها هذا ميرغا واجبيا ستة أشياء لح الرمود وي ثلاثة منها صدح كميدا تشترك فيها الرجال والنساء رقي الدمر وداغان وهي وحوي صدح داسي ككوبات التقاء الختانين لبدي حبن إن مارت وحوي لبدي ميولود لغا غداي لبدا قف او استابتا ويعبر وحا لغا عبرا عن can haada iltiqaa iltiqaagan waa marka culamadu ay ka tacbiiriyaan oo ay markaa yidhaahdaan markay ka warramayaan marka waa yani cibaarada ama weedha ay ka cabiraan waxa weeye biilaaji xayin waadixin hayaba xashafat اdakari minhu aw qadraha min maqطuuciha fii farjin saasay markaa yidhaahdaan biilaaji xayin qof markaa xay oo nooli inuu geliyo waadixin qofkaas oo markaa aan markaa ahayn labeeb hayaba qofkaas oo markaa waa wey ku maqnaysiiyey xashafata akri qofkii m akrkii mara akrku marka qofkii la mahmaanta waa xubinkii xubinkii dakerka xashafadiisii qeybtiisii hore ee minhu isaga markaa waxa weyaan qofkaa aynu soo sheegnay sifaatkaale ka mid ahaa aw qadrahaa ama xashafadii in leeg min maqطuuciha waa qofkii xashafadu ay ka go'nayde fii farjin in markaa waa wey uu ku maqnaysiiyo farji markaa dhe farjigii markaa wuxuu noqonayaa xubinkii dumarkana wuu noqonayaa qof xaggiisii dambena way noqonaysa oo laba qof xaggiisii dambe haddii xubinka intaasi ay gasho weysadii mehrigii waa waajibay labadiiba mehri waa ku waajibay qofkii dumar ahayd xubinkeedii haddii intaasi ay ku maqnaatana labadiiba mehrigii waa ku waajibay wayasiiru aadamiyu wuxuu noqonayaa qofka bani aadamka almuulaju fiihi ee markaa waxa weye ilaajku dhexdiisa ka dhacay isagii maarata lagu maqnaysiiye ama wa la geliyey junuban wuxuu noqonaya isaga laftiisuna qof janaabo qaba biilaaji maa dukira gelinta waxaa lasoo sheegay ay markaa la geliyey ayuu markaa qofkaasisagan maydhigii ugu waajibay wain lam yunzil yaanu labada midnaba aanu biyo keenin ama almeytu qofkii isagu maarata meydka ahaa falaa yucaadu gusluhu isaga in la maydho dib loogu soo celin maayo biilaajin i haddii isagii xubin la geliyo isaga in haddana maydhigii lagu soo celiya waxba waajibi mayso qofkan markaa dhintay kol haddii har mar la maydhay waa inagii nidhi weysadiisuna ma jabto sidaasoo kale maydhigiisaasina ma jabayo wa ama alkhunsalmushkilu qofkii labeebka ahaa ee warkiisu aanu caddayn falaa usla calayhi isaga maydhi kuma waajibo biiilaaji xashafatihi xashafadiisa haddii uu meel waxgeliyo isaga mayri kuma waajibo waayo ma garanayno xubinkani ma xubinkiisii saxda ahaaba walaa biilaajin fii qubulihi isaga haddii qubulkiisii wax la geliyana mayri ku waajibi maayo de xubinkan inuu sax yahayba garan mayno qubulkii wa ku baxay hadii aggii dambe maarata de qof kale xubinkiisii uu ka geliyo dee markaa ilan xubinkaa dambe isagu waa mid uune xaggii dambe duburtiyadu waa mid uun markaa iyadii de mayrigii way waajibinaysa wa min almushtaraki waxaa kale oo kamida buu yidhi saddexda ay rag iyo dumarku wadaagaan inzaalu ay khuruuju soobixidda inzaal waa soobixin soobixin laakiin soobi inuu qofku soo bixiyaa khasab maahe inay soo baxaan biyuhu unbaa ayaa ku filan marka saasuu ay khuruuju u yidhi marka ay khuruuju waa soobixidda almaniyi manidii ay soo baxdo biyihii taranku hadday qofka ka soo baxaan ama isagu markaa iska soo bixiyo ama iyaguna ha iska soo baxaane biyihii wmaarata merigii wuu waajibaya min shaksin qof in markaa biyaha taranku ay ka soo baxaan walow bikayri iilaajin iyadoo markaa ilaajba aanu dhicinoo xubinkiisi aan waba la gelinin ama isagoo aan waba gelinin wain qalla lmaniyu manida soo baxda biyahan soo baxay wax yarba ha noqdaan dhibicba ha noqdaan ka qatratin sida markaa hal dhibic oo kale walow kaanat calaa lowni dami xataa hadday doonto dhibicdaa soo baxday midabkii dhiiggaba ha yeelato midabkii dhiiggaba hadday doonto ha yeelato mar hadday mani tahay merigii waajibaya walow kaana alkhaariju waxaan ku soo baxaya hadduu doono ha bijimaacin galmo daraaddeed aw hayrihi ama galmo la'aan baa iska soo baxaane berigii waajibaya fii yaqadatin qofkiioo soo jeeda ka soo baxdo aw nawmin ama isagiioo hurda bishahwatin dareen sila ku soo baxdo aw hayriha ama dareen la'aan dareen la'aan xataa haddii ay biyihii usoo baxaan waxay ugu tusaaleeyaan qofkii oo maydhay markii maalan eh, galmadii uu la yimid kadib buu maydhay uu janaabadii ka maydhay intaa kadib bay haddana biyihii wax yaroo ku harhsanaa ay ka soo baxeen marka mar haddii biyo kale soo baxeen waxaa qaasab noqonaysa in haddana mayrigii lagu celiyo min ariiqihi muctaadi jidkii la yaqaanay ha ka soo baxaanoo dee xubinkii taranka ah aw hayrihi ama meel kaleba ha ka soo baxaan ka aninkasara sida iyadoo uu jabo sulbuhu qofka dhabarkiisii fakharaja maniyuhu deetana manidiisii ay ka soo baxdo meel aan markaa meeshii ahayn markaa dee abinta daraad abiddan dhabarku abay kumay soo bixine de qofkii dareenkiisii baa kaay markii dareenkiisii kacay iyay markaa ka soo baxeen meeshii ay ka soo bixi jireen meel aan ahayn meeshiina maalan ay oodan tahay xubinkiisii tarankaa oodan deetana meel kale iyay ka soo baxeenoo markaa waxa weeye fatxo kale oo furantay iyay biyihii ka soo baxeen dee maydhigii waa lagu yeelanaya wa min almushtaraki ka rag iyo dumarku wadaagaan waxaa ka mid a ah almowtu de iyaduna qofkii markuu geeriyoodo in la maydho ayaa waajibaysa ilaa fi shahidi qofkii shahiidka ahaa mooyaane waalaatatu saddexna takhtasu biha nisaau dumarka ayaa la gaara wahiya saddexdaasi waxa weeye alxaydu dhiiggii caadada ay damu lkhaariju min imra'atin dhiiggii ka soo baxay qof dumara balaqad oo gaadhay tisca siniina qamariyatan sagaal sannadood oo tisca siniina qamariyatan haddii la idhaho caadi tisca siniina qamariyatin haddii la idhahan kasii fiican tisca siniina qamariyatin sagaal sanadood oo kuwii markaa dayaxaa sagaal ji markay gabadhii gaadho iyo wixii ka badan ayuunbaa dee dhiigu dhiigga caadadu uu ka iman karaa wanifaasu nifaaskii ayaa isaguna ka mid a wahuwa addamu lkhaariju waa dhigii ka soo baxay caqiba alwilaadati qofka dumar ka soo baxay markii ay markaa u gushay kadib fainahu muujibun lilqusli qacan fainahu muujibu wuxuu kaasi waajibiyaa lilqusli mayri intaaso dhan waxaaso dhan way wada taalla tan dambe ayaa muran ku jira si inoo sheegi doona saasuu markaa muran la-aanu walwilaadatu dhalmadii ayaa iyaduna maydhi waajibisa dhalmadii almasxuubatu bilbalali lala so lala jirsiiya yani la jirkeeda ahayd la socotay qoyaanu la socday marka almasxuuba waa tii lala socday maxaa lala socday bilbalali qoyaan baa markaa lala socodsiiyey oo yani ilmihii markuu dhashay ilmaha qoyaan ama dhiig ha noqdo ama wax kale ha noqdee ayuu da ku soo baxay waa sida caadadu tahay de ilmihii kolley qoyaan kama marhna marka dhalmadii saas ahayd muujibatu lilqusli qacan dhalmadaasi mayri bay waajibinaysaa muran la'aan walmujaradatu cani lbalali tii markaa iyadu bilaa qoyaanka ahayd ilmihi hadduu isagoo qalalan soo baxo muujibatu lilqusli dhalmadaasi iyaduna mayri way waajibisaa fil asaxi sida xooga badan muran baa ku jira iyada wey gabadhii markay umusho haddii dhiiggii nifaaskaba aanay isku arag waxaynu eegaynaa ilmahan ay umushay qoyaan ma la socday hadduu qoyaan la socday dee qoyaankaasi kolley sida badan dhiig iyo waxbuu iska yeeshaaye way meedhanaysaa meerigii wuu ku waajibaya iyadoo hadal ma laha haddii ilmuhu uu qalalaayo wax qoyaanaba aanwax qoyaanihiba aanay la soconna waxaa la yidhi xaaladaasi iyada muran baa ku jira laakiin iyadana sida xooga badan way ku waajibayaa inay markaa maydhataa kole inaynu meeriga dhammaynaa waa fiicnayd lakin waxaan filaya waqti waa inaga gaaray wsala allah waslama cala nabiyina maxamed allah aclam